بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم الصلاة والسلام لتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعiin وبعd ilahi subxaana wa tacaala kulankeenna khayr allaha ka dhigo wada jooggeenni iyo kala maqnaanteennana adduunkeenna iyo aakhiradeennaba allahayna xifdiyo mowduuca kelimadaydu wuxuu ku saabsanaan doonaa in qofka muslimkaahi uu noqdo ku dadaalo mid dadka wax tara oo dadka anfaca acmaasha uu qabanayana mudnaanta koowaad siiya camalka iyo weedha dadka waxtaraysa oo uusan noqon qof ku dadaala ama hamigiisu yahay isaga tiisa keliya inuu waxtaro acmaasha badan ee looga baahan yahay iyo hamigiisu inuu xambaaro humuumta iyo dareenka dadka kale ee mudan garabka iyo hiilka iyo waxtarka taas waa ta lagu garto astaanta qofka ummaddu u baahan tahay ee aynan ka maarmin nabiga sala allahu alayh alih wasalam markii qaaru xiraa jibriil ugu yimid ee markii ugu horraysay ahayd ee lagu soo dejiyey suurat alcalaq bilowgeeda isagoo aada u naxsan oo cabsanayoo guriga ku soo laabtay waa kii yidhi ha la i dado waxoogay argagixii markuu ka tegay waa kii khadiijo u sheegay inuu maalinka cabsaday say wuxu dhaceen markuu u sheegay khadiijo qof diimihii hore waxa ka yaqiinay sida adeerkeed maynan ahayn laakiin nabigay taqiinay qof ummadda waxtar u ah inuu yahay erayaday tiri waxay idhi fi saxiixi albukhaari xadiidka badul waxyiga wallaahi laa yukhsiika allaahu abadan ilaahay marna meel xun kuma dhigayo meel xunna noloshaadu kuma dambaysiinayo maxaa sababa innaka taxmilu lkalla dadka culayskoodaad qaadaa qofka ay duruufi ku habsato hawli ku adkaato wixii uu qaadi waayey baad culayska la qaadaa waxaad kaalood samaysaa wa taksibu lmacduum qofkaan waxba haysan ee waxba waayey ama noloshu ku adkaatay ama farqaha lagu dhegan yahayna waxbaad la raadisaa wax u heli lahaa waxaad haysaad siisaa ciddii wax haysataad kala raadisaa hawshiisu say u fududaan lahayd baad kala shaqaysaa wa tuciinu waxaa ka mid ah calaa nawaa'ib alxaq dadka laga gardaran yahay ee magaalada ku dulman ee qabiil loogu awood sheegto tala iyo muuqasho loogu awood sheegto dadka madluumiintaana garab baad u noqotaa intaa tilmaamaha haddaad wada eegto waa tilmaamo tilmaamaya bulshada nacfigu u leeyahay qof waxtaraa tahay qof dulman qof duruufaysan qof xaaladi ku adag tahay dadka culayska haysta qof la qaadoo waxtaraa tahay taasaan ku garanayaabay tidhi aan ilaahay meelxun ku dhigaynin waxaanaad aragtayna uusan shar iyo bala ahayn markaa kadib bay waraqa u geysa sidaasay ambiyadu ahaayeen ridwaan ullaahi calayhim nabiyullaahi muuse calayhi salaam markuu fircawn ka qaxay ee ka cararay weli rasuul lagama dhigin laakiin ambiyadu inay dadka waxtar u noqdaan baa ilaahay ku tarbiyeeyaa tusiyaa intaanay nabiba noqon bay bulshada waxtar u noqdaan nabi muuse waa soo qaxay madyan buu yimid walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun wawajada min duunihima imra'atayni taduudaan qaala maa khatbakuma dadkii dadkiioo xoola man ceelka ka wada waraabinaya oo laysgarab ordayo oo la isdaba marayo oo qof walba xoolihiisii la ordayo wuxuu arkay laba haweenoo gabdhoodo meel cidlo ah xoolaha ku celinaya meeshan xoog baa shaqaynaya ninkii xoog leh markuu xoolaha waraabsado bay inta itaalka darani wixii biyaha usoo soo haraya wakhtiga u soo hara ay wax ka raadsadaan laakiin waqtiga fiican iyo xoolaha la daryeelayay iyo waxba kuma laha waxa ma yaqaan ma garanayo meesha dhanba qofna kama garanayo koytana wuu ku yahay halkaasoo kale qodor waxaad ka fikiri lahay war qoladan masaakiin weeye dadkaa wax haystiya xoola haystiya dhex oradoo meelaad ka cidgasho iyo taadaad taydtii qofka tiisam hormarinayee ka walwalayaay xaggaad ka cidgashaa caawu ka fikiri lahaa laakiin waxaa kala duwan qofka ilaahay u diyaarinayo ummadda humuumteedii iyo baahideeda inuu xambaaro iyo qofka isaga tiisa uun hamigeeda xambaarsan muuse wuxuu qabtay waxay ahayd fasaqaa lahuma waa u waraabiyey laakiin waraabinta ma daba oolin maxaad ii ogoshihin kusoo rida idinka waxbaan idin qabtae ani maxaan idinka helayaa ma ahayn fasaqaa lahuma xoolihii buu u waraabiyey waa siday u galban doonaan waqti ka horay galban jireen kadib wixii uu u baahnaa geedkuu aadayoo ilaahay uu baryey ilaahayna faraj waa u furay laakiin muhimmaddu nabi muuse calayhi salaam ilaahay risaalaa loo diyaarinayay toban sano kadib bay risaaladu ku soo degi doontaa markuu muddada dhammaystee laabto laakiin waxaa ilaahay u diyaarinayay inay xambaarsan yahay qofku hammiga ummadda inuu waxtaro waxaa dhibayaay maxaad ka qaban kartaa dadka waxtar inaad noqoto ambiyadu saasay ahaan jireen nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam xabsiguu ku jiray markii riyadii meliga uu fasiray ee la yidhi ituunii bihi iikaana markii uu yimid ee shubhadii iyo madmadowgii iyo sheekadii iyo meesha uu ka saaray waxa uu dalbaday waxaa ijcalnii calaa khazaa'ini alard innii xafiidun caliim ummad abaaro toddoba sana a ah soo socdaan toddoba sanooo roob iyo barwaaqaana ka horreeyaan oo u baahan keligeedna aan ahayne ummado badan oo ku xeerani ay abaaruhu ku habsan doonaan haddaan loo diyaargaroobin dad iyo duunyo toddoba abaar oo xidhiir waxba ma hadhayaan ummaddan badbaadin bay u baahan tahay saa darteed buu wuxuu yidhi calaa khasaa'ini alard kaydka iyo diyaar garowga aniga ii dhib aqoonna waan u leeyahay aaminna waanahay si uu u diyaariyo toddobadan sano ee soo socota ummaddu toddobada ka dambaysa se u badbaadi lahayd hambiga uu xambaarsan yahay aniga waa lay xidhay gardaraa laygu xidhay xuquuq baa iga maqan dadkii ha la ii soo xidhxidha maaha aniga haddaan imid maxaa laii ogol yahay maaha gorgortan maaha ummaddan maxaa tari kartaa humuumta ambiyada ahayd sababtoo ah ambiyada waxaa loo diyaarinayay dacwada inay xambaaraan ummadda mugdiga iyo gaalnimo laga badbaadiya adduunkeeda aakharana naar laga badbaadiya hamiga ummadda inay xambaaraan ayaa rabbi u diyaarinaya sidaasay ahaan jireen ambiyadu rabbi ugu diyaarin jiray qur-aankuna ina baraya nabigeenana sala allahu alayh wasalam wuxuu dardaaranada badan ee inooga tegay maxaa lagu kala fiican yahay sida loo wax kala tar badan yahay waxa la qabanaya muxuu ku kala fiican yahay si uu kala waxtar badan si guudna waa inuu yidhi si gaar ahaana tusaalayaw badan nabigeena sala allahu alayh wasalam waa inoogu sheegay tusaale ahaan nabigeena alay slam xadidkii jaabir wuxuu yidhi almu'minu ya'lafu wa yu'laf qofka mu'minkiihi waa qof dadku ay u soo istaagaan oy weheshadaan isna waa qof dadka weheshadoo dadka dhexgala walaa khayra fi ma laa qofaan isagu dadka dugsanaynin oo gooni socoda isna aan lagu soo hiranaynin oon waxtar iyo wehel laga rajaynayninna khayr ma lah kadib wuxuu uhi wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu fiican ka dadka ugu waxtar badan uguma fiicna ninka duurka gala ninka waxoogay markuu helo xaafada aan la gaadhin dega ninka martida ka fogaada ninka dadka duruufaysan ka carara ninka dadka ka dhex baxa saa darteed annagu xadiid kale ku yihi muminka aladii yukhaaliu nnaasa wayasbiru cala adaahum khayru min aladii laa yukhaaliu nnaasa walaa yasbiru cala adaahum qofka muslimka ee dadka muslimiinta ku dhex jira dhibkoodana u dulqaadanaya waxtaraya baa ka fiican qofka aan muslimiinta dhexgelaynin dhibna u dulqaadan karine ka cararaya duurkaa gelaya dadka araggooduba dhibayo oo meel la joogo markuu arkaba luuqa ka leexanaya intaan ishu qaban dhuumanaya cararaya kaas ilahay khayr siiya iimaankiisa kulan wacd allahu lxusna way insha allahu hadduu iimaan yeesha laakiin yaa fiican wuxuu yidhi wakhayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu fiican qofka dadka ugu waxtar badan intee dadka waxtartay baa lagu kala fiican yahay saas darteed markii qofka muminkaa la qiimaynayo waxyaabaha lagu qiimeeya waxaa ka mida dadka muxuu taray siday dooniba waxtarkaasi ha noqon mar kale nabigeena sal l slam xadiid bni cumar kaa lamiduu leeyahy wuxuu yihi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay qofka ugu waxtar badan wuxuu leeyahy acmaashuu ka hadlay marka waxabu lacmaali ila allahi suruurun tudkhiluhu calaa muslimin camalna waxaa ugu fiican qof muslim ood ka farxiso qofka in laga farxiyaay qof murugaysan wey qof tiraanyaysan qofkaa murugaysan sababo badan bay yeelan kartaa in kurbadii laga faydo saa darteed buu qaybta dambe ee xaadiidka ku yidhi dayn inaad ka bixiso gaajo hayse iyo xanuunkii gaajada inaad wax siiso iyo tusaalayow badan buu bixiya nabigu sal ly slam markaasuu laba arrimood buu xadiidkaa kusoo gebagabeeyey wuxuu uhi waala an maca akhii fii xaajatin walaalkay baahi uu lahaa inaan u raaco ilaan baahidaa la soo dhammeeyo axabu ilaya min an actakifa fii masjidii hada shahran bil inaan masaajidkayga masaajidka nabigu waa ka labaad ee ugu fadliga badan xaramka maka marka laga tago salaada lagu tukaday imise u dhigantaa miata salaa bil inaan ku ictikaafo raggeenii halkaa ramadaanka oo dhan cararayay agoonta iyo masaakiinta oo gaajaysan inaan ruux raaco baahan oon wax la soo qabto oon dantiisa la soo fuliyaan ka jeclahay bil inaan masaajkaa ku ictikaafo ictikaafku fadligiisi iyo cibaado wanaagsan oo qiimo badan wey laakiin aday kugu eg tahay laakiin qofkan aada raacday ead wax la soo qabatay dad baad wax tartay mar kalena wuxuu yidhi xasan xadiid qayb kalena wuxuu yihi qofka raaca qof muslima dan uu leeyahay u raaca ilaa uu usoo soo dhammeeyo ilaahay baa lugihiisiiyo jawaabihiisa sugaya yowma tazuulu laqdaam maalinta qiyaamo ee la wada sibqan doono ama fitanka waaweyn jiraan baa ilaahay xaqa ku sugayaa qofi walaalkii raaca oo dantiisa u raaca oo la soo qabta ilaa uu la soo dhammeeyana aan ka hadhin marka saa darteed nabigu wuxuu inaa barayaa sala allah aleyh wasalam inaad noqotood ilaahay ku caabudo dadka inaad waxtarto dadkuna ku kala qiimo badan yahay sida dadka wax loo taro acmaashuna u kala fiican tahay say u kala waxtar badan tahay mar kale nabigeena sala allah aleyh ali wasalam dadka la daweynaya xanuunsan iyo carabtu qaybahay samayn jirtay baa looga sheekeeyey qolo walba say wax u daweeyaan ree hebel baa waxaa ka tufa waxaa waxaasaa lagu aqriyaa kaas geedkaasaa la mariyaa xanuunkaa waxaa yaqaana qoys reeheba la yidhaahdaa xanuunkaa si loo yaqaana kuwaa lafaha si loo kaba yaqaana waxyaa badan baa laga sheekeeyey oo munaasabadda xadiidku u badnaa arrimo caafimaadka iyo dawooyinka iyo dad yaqaana iyo dad wax daweeya hadal kooban buu nabigu calayh isalaatu wasalaam soo jeediyey oo wuxuu yidhi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal qofka idinka midoo awooda walaalkii inuu wax taro waxa taro erey baad wax ku tari kartaa jid baad u tilmaami kartaa xoolaad ku bixin kartaa wuxuu u baahnaa aqoon ahaabaad siin kartaa maal baad siin kartaa cid dhibaysaad kala hadli kartaa waxay dooni ha noqoto si guud nabigu wuxuu yihi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal qofkii awooda walaalkii inuu wax taro waxa taro weli waxa yeela maqli maysid waxay yeelin walaalkaa maahane waxa taro qofka wax taraay darteed baad ku noqon axabu nnaasi ila linnaas mar kale nabigeena sal ly slam xadiid anas ibni malik wuxuu leeyahay dadku waa laba laba qaybood baa dadka ka mida ina min annaasi mafaatiixa lilkhayri maqaaliqa lishar dad waxaa jira albaabada khayrka fura iyo qof waxaa albaabada dhibkanaya beledana xidhoo ka hortaga iyo qolyo kale oo naarafuufa oo bale iyo fidno ka shaqeeya dadkuna waa la kala yaqaanaayoo dadku ay ku kala baranayaan ruux markuu yimaado fadhiga maanta xaajada inay qasantaa loogu talagalay ama ree hebel markay hebel keeneen xaajada qas bay ku talagaleen la yidhahdana reeruhu way leeyihiin dad markay yimaadaan in xaajadu xal iyo wanaag iyo nabad iyo khayr la raba yahayna dadku waa leeyihin walidaalika xudaybiya nabigana sal slam iyo saxaabada markii laga hor istaagay inay maka galaan wadahadal dheer oo wareeg wareegyo badan maray baa dhex maray nabiga iyo nimankii qurayshaha qurayshtu qabaa'il kacdoon isu keenay iyo cadho iyo lasoo abaabulay ahaayeen hal hoggaan mayna lahayn oo qabiil walba gees buu fadhiyey qolo waliba waxay rabtaa iyaga ninkooda odaygaa bal meesha intuu tago inuu wadaxaajoodka ka soo qaybgalay dee ree baa idiin hadlay lama ogola meesha nin baa la soo diraa nabiga waxaa loo soo sheegaa intuunan soo gaarin war waa kuma waa hebel nabiguna dadka waa yaqiinay ciddii mas-uulno iyo hoggaan noqonaysa dadka inay si fiican u taqaanaa wanaagsan hebel baa soo socda wuxuu yihi kaasi khayr ma soo wado hebel baa la soo diray kaasi saasuu ku fiican yahay mid marka la soo diray wuxuu yidhi talbiyadana ku dhawaaqa geelay calaamadii xajka ka muuqatana ha la istaajiyo ninkii markuu arkay war badan baa ma gelina wuu noqdo dadkan beytka ilahi u socdo maxaa laga rabaa buu yidhi waa yaqiinay nabigu ninkaa waxa saamayn ku yeelanaya markii dambe waxaa soo baxla soo diray dheeraataa la isku rafaaday baa nin suhayl ibnu camri la yaraa soo diray rasuulka ilaahi waxaa soo socda suhayl wuxuu ihi sahula amrukum arrintu way fuudaatay hadda nimanku hadday suhayl soo direen nabad bay rabaan iyo xaajo fiican marbaa ninkay soo direen duu suhayl yahay nin mikris ibnu xabsi la yaraado ka horreeya lasoo dirayna kaasu wuxuu yidhi shar mooyaan wax kale lama yimaado markii suhayl lasoo dirayna wuxuu yidhi nabigu haddayba suhayl hadda soo direen qoraysh nabad bay rabtaa wanaag bay rabtaa haddaynu wax wada gaari karnaa waa ninkii heshiiska xudaybiya nabiga la galay sala alla aleh wasalam marka dadku mafaatiixa lilkhayri maqaariqa lishari baa jira dad markay fadhiga yimaadaan fidno ka shaqeeya oy buuq iyo qaylo iyo belo oo naarafuufaa jira kuwa khayrka iyo samaha ka shaqeeya qofka muuminka maxaa laga rabaa mafaatiixa lilkhayri maqaaliqa lishar qof khayrka albaabadiisa fura ummadda waxtara sharka iyo balada ummadda dhibaysana xira nabigu markuu kii kalena wuxuu sheegay waa ina min annaasi mafaatiixa lishari maqaaliqa lilkhayri kuwa albaabada balada fura wixii sama iyo wanaag oo dhanna ciidda ku rogaa jira wuxuu ihi fatuuba waxaa jannada iyo abaalkeeda weyn iska leh qofka ilaahay uu ka dhigay mafaatiixa lilkhayri maqaaliqa lishari qofkaasaa janno weyn helaya qofkaasaa darajo weyn alla agtiisa kale intaasi waa tilmaamaha guud ee nabigeena sala allahu alay alihi wasalam uu ku tilmaamay in la inaga doonayo inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaano acmaasha tusaalayo badan baa layna siiyey labada muslimiinta ah ee isku duruufta ah jihaadka markuu ilaahay ka hadlayay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina غayru uli darari wاlmujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim labada muslimkaan midina dhib gaara qabin ma xanuunsana qof curyaana maaha waa laba isku midahoo jooga midna nafiya maal buu ku jihaaday midna ma aadin oo guriguu iska fadhiistay iimaanku waa wada khayr wa kulan wacada allahu lxusnaa wey laakiin yaa fiican ma sinna qofka naftiisa iyo maalkiisaba iimaanka dadka in la gaarsiiyo khayrka la fidiyo sharka iyo colka dadka iimaanka iyo camalkii saalixa hayay ku soo socda laga hortaga naf iyo maal ku bixiyey waxaa ma nafka iyo maalka jihaadka loo bixiya laba midun way in dad ilaahay rumeeyey oo la dulminayo cadow ku soo duulay laga dhicinayo iyo qolyo laga hor istaagay iimaanka iyo tawxiidku inuu gaadho in laga xoraynayo si ay iimaanka iyo tawxiidka aakhriya adduunbu helaan oo nacfiga adduunna ku badbaadaan aakhrana ku badbaadaan baa ama lagu xoraynayaa ama kuwa xoroobay baa lagu difaacayaa jihaadku markaa alab ha noqdo ama dafci ha noqdo labadaba dad baa laga xoraynayaan min cibaadati lcibaadi ilaa cibaadati rabbi lcibaadi loo xoraynayaa dadkaa ummaddii diintu gaari lahayd ee laga hor istaagay nafci adduuniya aakharaa laga hortaagan yahay saa darteed baa labadaa ma sinna qof ummaddan badbaadadeedu waa nafci kuwa dulmiga iyo shirkiga ka xorayntiisuna waa nafci labada daarooda qofka maaliya nafba ku bixiyey iyo qofkaan ku bixinin iimaankiisu waa anfacaya laakiin dad wax taray iyo nimaan waxba tarin anfacuhum linnaasi baa ilaahay jecelyah laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina ilaa aakhirkiisa tusaalayo haddaad u baahatar dhowr tusaale aan bixinno ummadda waxaa u fadli badan ambiyada ilaahayna wuxuu ugu jecel yahay ambiyadiisa waxa ugu jeclaadayna waa risaalada dacwada iyo diinta uu gaadhsiiye dadkana camal la qabto ugu nacfi badan waa dacwada iyo diintoo la fidiyo ruuxa cunno la siiyey waxaa ka fiican cadaab akhriin laga badbaadiyo risq ilaahay baa qoro nin walba waxbuu helaay waa dheeri haddaad ugu darto adiguna camal nacfi wax tarayo ugu qiimo badan waa hidaayo iyo hanuun dadaad gaadhsiiso saas darteed ba ilahi yidhi waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin wax ka fiican ma jiro saa darteed bay ummaddan ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ambiyadiisa ambiyadu waxa ay qabteen ee taariikhdana lagu xusayo kutaabtu ku sheegayaan laga dhaxlayo xoola maaha oo nabigaaba inoo sheegay ambiyadu markuu yidhi alculamaau warathatu lambiyaa ambiyadu dhaxalka laga dhaxlay xil iyo xukunna maaha maal iyo xoolana maaha inamaa warathu lcilma cilmigay dhaxashiyeenna keligaa ku dhaqan ma diintaa la kala dhaxlaye ummadda la gaadhsiinaye la gudbinayo bay diinta gaadhsiiyeen saa darteed darajada ambiyadu ay leeyihiin waa bini aadam aabbiyo hooyaa dhalay inta lagu dhasho ay ku dhasheen sida loo dhintay u dhimanayaan inamaa ana basharun milukum wy maxay dheeraayeen yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid ilah dadka maxay dheeraayeen in risaalo iyo dacwo iyo diin iyo iimaan ay gudbinayeen saa darteed camalka nafciga gudbaya markay iimaanka noqoto iimaanka la gudbiyey dadkiina aada wax ugu tartay baa ka qiimo badan iimaanka adugu aada iskala fadhiisatay eed rahbaaniyada iyo duurgalka la noqotay iimaanka aad tidhi masaajidkan keligay iska fadhinayaa markaan soo baxana gurigaygaan ku ekaanayaa waxaa ka khayr badan iimaanka kugu xambaaray inaad gudbisay isagii laftiisii iimaan jeebka dambe la gashaday iyo iimaan dadka loo qaybiyey oo ummadda la gaadhsiiyey kala qiimo badan acmaashu markay sidaasoo kaleeto darajada wujuubka iyo sunnanimada ama baahida loo qabo daruuro iyo xaajo iyo lamidka ay ka siman tahay say u kala gudbi nafci badan tahay bay u kala mudan tahay dadaalka saas darteed ba ilahi subxaana wa tacaala mar kale ina yidhi markii dacwadaa laga hadlayo innaga maxaa ina yidhi cali markuu diray khaybar u diray khaybar niman yuhuud ay ahaayeen nimankii dhibka badnaana way ahaayeen ballamihii oo dhanna way ka baxeen dhib badanna waa geysteen ujeeddada ciidankii ku baxay ma ahayn ciil la qabo iyo in lagu cadha furfura ma ahayn nebiga ciidanka markuu diyaariyey oo yidhi nin ilaahay jecel yahay ilaahayna jecel ilaahay rasuulkiisu jecel yihiin isagana jecel baan u dhiibayaa laakiin nin walba lugaha farahooda ku istaagay ilaahu maanta adiga kaa dhig si loo lahaa cali oo xanuunsan oo indhaha ka xanuunsan ama dhe ama daaf dhow hayo wakii nabigu intuu kaga tufa yiri ciidankan horkac laakiin ujeeddadu ciil iyo cadhabax maaha lan yahdi allaahu bika rajula waaxidan khayrun laka min xumri nacam xoolaha xilligaa loo jeclaayay geel cascas buuxa bilaa casas ba aada loo jecelaa magaalada hadda maxaa loo jecel yahay hantideeda guryo villoginih iyo gawaari v eight iyo wax lamida waxaasoo dhan waxaa ka khayr badan hal qof oo ilaahay dartaa kusoo hanuuniyey gaarigaagu adigaa wata gurigaagana adaa dega laakiin qofka ilaahay kuu soo hanuuniyey iimaan baad gaarsiisay adduunkana waa anfacay aakharana waa ku badbaaday adigana wax kasta oo uu sameeyo oo khayra biil baa kaaga qoran waa lagu qori mid lamida kiise wax la yeeli maayo laakiin adigana hal qof baa tahay camal sameeya inta ilaahay kugu hanuuniya ajirkoodoo kalaa lagu qori saa darteed laan yahdi allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam sanadka xadiid kale waa ki ah, man dacaa ilaa hudan kaana lahu min aljri mila ujuuri man tabica qofkii dadkii hanuunka ugu yeera inta hanuunka ilaahay raacdae qaadata ajir waxay sameeyaan oo dhan ajir lamidaa lagu qori salaaduu tukada salaad baa lagu qori faradkii waa farad sunnadii waa sunno ilaa aakhirkiisi saa darteed baa inaad dacwadan gudbisaay uunkoo dhan baa kaaga mahad celin ma doonaya mawduuca dacwada inaan ka qaato laakiin waxaan rabaa inaan ka tilmaamo dhinaca say islaamku qiimo ugu yeelay waayo waxtar dad kale wey oo nabigu alay salaam uu yidhi malaa'igta xataa kalluunka iyo malayga badda ku jira waxay ilaahay dembi dhaaf u weydiisaa ooy u ducaysaa calaa mucallimi nnaasa alkhayra dadka khayrka iyo wanaagga dadka bara amrun bimacruufin wanahyun can munkarin iyo dacwadu maxay saa u noqoto darajadaa u heshay adiga ilaahay baaba ku hanuuniyey khayrkiina waad samaynaysaa laakiin ummad baa halaagsamaysa adduunkana dembi ku halaagsan aakharana cadaab ku socota ummadda inaad ka qaqabato cadaabka oo nabigu suu ku tilmaamay sl waxaad la mid tihiin nin dab shitayo xayawaanka yararka ee shimbiraha baabaalalayduna ku daadanayso isaguna ka celcelinaya dab ku gubanayaan dab lagu gubanayaa dadkii ka celcelinaysaa waxtarkani waa ka qiimo badan yahay qofka oo wax la siiyey iyo qof xabsi laga soo daayay iyo kanaa ka midho badan oo adduun iyo aakhara labadaba leh saa darteed dacwadu waa acmaasha nafciga mutacadiga ee dadka waxtaraya waxaa ka mid a ah nabig ala slam markuu qur-aanku iyo sunnadu ka sheekeynayaan sadaqaadka jannada waxaa lagu galo ee ugu waaweyn dad baahan oo loo gurmadaa ka mid a ah. suurat lbalad falaqtaxama alcaqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو miskiinan daa matraba iimaan iyo toosnaan ba ilahi hadduu ku siiyo jannadii waxaa lagu matalay oo dhagax ama buur ama meel adagoo ka degis u baahan ay kaa xigto dhinaca kale ay meeshan adagee la fuulayo bay dhinaca kale kaga taallaa inaad gudubto unbaa kuu dhiman marka saa la tusaalaha la bixinayo buurtan iyo dhagaxan adagee laga gudbayo bixinta xoolaha weeye xoolaha nafti baa jecel waxa usoo dhintay oo u soo dhididay oo inuu baahan yahay uu dareemayo xoolaha bixintoodu carabtu waxay dhahdaa aljuudu qacu min aljuluud deeqdu jirkaagood goynaysa wey waa xarun badanta intaa mindi qaadata jirkaaga inaad goyso deeqsinnimadu inaad wax bixiso carabtu saa darteed waxa dh waa geesinimo haddii lagu yidhaahdo hebel waa bakhayl hebel waa deeqsi haddii lagu yidhaahdo markaaba waxaad ka garan geesi u yahay geesinnimaduu xoolaha ku bixiyey dagaalna waa ku geli karaa way marka ruux xoolo bixiyey waa ruux geesi ah xoolaha bixintooduna waxay ka dhib badan tahay nafta bixinteeda saa darteed qur-aanku jihaadka markuu ka hadlayo nafta bixinteeda mar walba xoolaha bixintoodaa ka horeeya waxaan uga jeedaa aayaddani caqabadan la sheegaya ee ka sokaysa jannada adag ee la gudbayo waa go-aanka deeqsinnimadeed xoolo ku bixinayso kuna bixinayso fii yowmin dii masqaba xilli abaar iyo baahi iyo gaajo ay dilacday waxaad siinaysaa agoon qaraaba agoon waa ilmo yar abaariya baahi hadday jiraan ilmo yaroo agoon anaya maxaa la filaa inuu dadka ugu tabardaran yahay aw miskiinan daa matraba ama qof miskiinoon dabba shidanin oo dhulkaba ka kicila inaad maalinka xoolahaas waxaa dheer munaasabadda weliba xoolaha iyadoo la jeclaa markay abaari jirta inaad usii cabsato ama ay kaa dhammaadaan aad tiraahdaay waa sii badanta iyadoo dhinacan aad cabsanaysa ama ay kaa dhammaadaanoo laftaadu gaajadu ku dubataa iyo ilmihii iyo reerahiiyo xoolihiina aad jeceshahoo dhib u martoo lala yahay inaad gudubto oo intaad ka tallaabsato miskiin dhul yaalla iyo agoon xigto oon dab loo shidin oo waxba haysan aada xoolo ku bixisood wax tarto kadib jannadii inaad u gudubto dalaq tiri baa laga dhigay agoonkii tabar daraa marka waa kii layi marna waa kii la yidhi anaa wa kaafirilyatayni ka haatayni fi ljanna labadaa farood intay isu jiraan baan isu jiraa jannada maxaa halkaa loo gaarsiiyey daday taal daran oon waxba tarsan karin waxtarka nacfiguu leeyahay wey sadaqadana waxaa ugu qiimo badan tii nacfiga dadka kala wax tarta waxaad adigu cunto oo baahidaada ku daboosho ajir baad ka heli waxaad ilmahaaga siisana ajir baad ka heli wixii dad aad wax tartana ajir baad ka heli inta kaleed ku magacan adeegto ama way ku dhaafi ama waa lagaa dhaxli o adaa dhaafi labadaa midub ama adoo nool bayba ku dhaafi ama adaa intaad dhaaftood dhimatay dad kala dhaxliyo aakharana kuuma aadin adduunna kaga tagtay sadaqaadka kuwa masaajidda fadligooda man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljannati soolama dhihin sabab imisaa masaajiddii ku tukanaysa masaajidka imisaa ku tukan imisaa qur-aan ku akhrisan imisaa ku cibaadaysan imisaa daalanoo ku nasan imisaa ku weysaysan imisaa ku xaaja imisaa mararka qaarkood ku qabaysanoo qabays u baahnaa masjidku intaabuu imisaa musaafiroo ku nasan masjidku intaabuu nacfi bulshada u leeyahay waxaa wax looga ururin kuwii baahnaa dadkiibaa looga ducayn dadkiibaa wax lala qaban dhibkiibaa la yska wacdin diintiibaa lagu baran masjidkii aad dhistay nacfiga uleeyahay dartii bana allaahu lahu baytan fi ljanna tusaale ahaan cilmiga la nashriyo oo dadka la baro kitaabkeeda la daabaco dugsiyadii qur-aankii khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama kii bartay keliya lama dhihin waxaa lagu daray wacallamahu dadka baray marka hore isagaa isku anfacay baahidii qur-aanka uu qabay iyo ku cibaadaystay markii labaadna dadka baray oo gaadhsiiyey intii qur-aanka baray inbay sii bartay inbay sii bartay kadib wuxuu noqon xadiidkii kale ahaa aw cilmun yuntafacu bih cilmi lagu intifaacayo anna cilmigaan baranayno sheekhani mid buu ka bartay kiibuu kuwuu ka bartay waqti kastoo la joogaba ummaddiibuu buu anfacaya qarni qarni buu kasii tallaabayaa nin maal ku bixiya iyo barashadiisii iyo fidintiisana waa la mid oo jihaadkaba ninkii aadayay soo nabigu umar alay slat slaam qofkii qof jihaad aadaya maal geliya ajirkii ninkii jihaadka aaday buu leeyahay qof cilmigii baranaya oo fidinaya qofkii dhaqaalo ku bixiyana intaa cilmigaa fiday ajirkiisoo kaleu leeyahay oo cilmigii kii meel u diyaariyay sidoo kale saa darteed nacfiga gudbaya maadaama uu yahay baa ummadda waxaa ugu fiican la yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waayo waxtar gudbayuu leeyahy oo dadku waxtaraya ummaduu qur-aankii baraya way ku cibaadaysanayaan way ku camalfalayaan axkaamtiisay baranayaan akhriya bay ku liibaanayaan waxaa ka mid a aan kusoo gabagabaynaya wakhtiga dhammaaday islaax daati oo kale eeg dadkaa iswada khilaafsan laba isdhashay laba wada dhalatay laba isu dhaxday laba qabiil laba xisbi laba kooxood laba deegaan laba maamul waxaa dooni dheh dadkaa muslimiinta iskhilaafsan acmaasha ugu khayr badan ee la qabto nabi wuxuu yidhi alaa akhbirukum idiin sheega biafdala min darajati الsiyaami wاlqiyaami wالsalaati wsadaqa sadaqa salaad iyo soon wax ka khayr badan ba idin sheegaa wuxuu uhi islaaxu daati اlbayni dadkaa iskhilaafsan ee dhibku dhex yaallo in la heshiisiiyo wanaagooda laga shaqeeyo la isu soo jiido ilaa la gaaray qofka shaqadaa haya beenta in la ogolyahay been inuu sheegaa la ogolyahay beentii xaaraanta ahayd saddexda xaale la ogolyahay waxaa ka mida middan inuu isbeen fariimo uu yidhahda khayr baan ka wadaa wanaag buu ii sheegay uu ka shallaysnaa wixii wanaaggaagu jeclaa uu ku soo ammaanayey wanaag iyo abaal buu kaa sheeganayay inuu isbeen fariimaa loo ogol yahay marba hadduu dadka heshiisiinay islaax daatilbayn baa ka mida islaax markaa dadka heshiisiso qoys baa heshiiyey laba wada dhalataa heshiisay laba isdhashay baa heshiiye laba isu dhaxay baa heshiiyey qabaa'il baa heshiiyey dhiig baa badbaaday cirdi baa badbaaday maal baa badbaaday diin baa badbaaday ummaddii wanaag iyo khayr iyo nabad baa usoo hoyatay in laga shaqeeyaay waanwarniyo waan ku rafaaday meeshan fadhi dheer bay qaadataye masaajidkan iska geliya safka hore aan ka daahsanahay waxaa ka fiican ka daah safka hore warniyo salaatii salaatulleylkiibaan saa hawshan ugu daalay salaatuleilka iga mashquuliyaan ha kaa mashquuliso tanaaba ka khayr badan salaadaad habeenkao dhan taagan tahay dadka nabad iyo heshiisiinta ka ajir badan waayo tanna aday kugu eg tahay tanna waxtar gudbaya way ummaddaad waxtaraysaa dhib baad ka hortegaysaa wanaag baad soo jiidaysaa saas darteed waxaa rabaa qofka muslimkiihi inuu yeesho dhaqanka dadka waxtar ah aqoon gudbi sadaqa maal gudbi dacwo gudbi laba heshiisi midba hadba mid aad awoodo intaad kari karto halka ay kaa mudato ay kaa qabsato mar bay ku mudan marna waa lagaa xigsan mar bay meel kugu qabsan soomaalida odayaasha waxay dhihi jireen balaayo waa tii reer oday kaaga dhigta dee inta dhibkoo dhan baa lagula soo aaday dhib kanaa jira kanaa gaajaysan kanaa safara kanaa xanuunsan labadanaa islaayay halkanaa dhib laga soo sheegay haddiiba laakiin ilaahay oday kaa dhigay ha ka eegin dhibka iyo culayska fursad baad haysataa nacfi badan iyo waxtar badan ood adduunna ku liibaanto aakharana ku liibaanto ummaddana waxtarta aad heli karto haddiiba ilaahay kaa dhigay ummaddii inay waxtarkaaga u baahan tahay ilaahay baa ku geeyey mansilo iyo fursad iyo jances laguu baahan yahay adna aada gool fiicanoo adduun iyo aakhara ku anfaca ummaddana waxtara samayn karto dhib ha u arkin iyo culays waxaan culays lahayn male ambiyadu waxay darajadaa weyn ku gaareen culayskanaa la saaray ummadda waxtarkooda iyana waa u istaageen adigana haddaad u istaagto darajooyinkaa waaweyn baad gaari dadku ma wada helaan darajada ah dadkuna ay kugu kalsoonaadaan baahidoodiina ay kugula soo aadaan dantoodiina adiga ay kuu soo bandhigaan waa darajo iyo fadli ilaahay bixiyo shukrigeeduna waa inaad u istaagto dadaalkeedii bixisood ka howl keento haddaad samayn weydo dadku berri nacfi waxtar may tihid cid waxtar oo kaley ku wareejisanayaan odaytinimadii adigoo lagaa guuray baad arki doontaa markaa dambe xim baa ku geliyo annagaba odayaal baan maxaana looga leexanayaa ee markii lagu yimid adaa waxtar noqon waayo sooma haddaad waxtar noqon weydo ciddii waxtaraysay dadku aadayaan noqo qofkii waxtari lahaa adduunkana ajirki iyo magac iyo sharaf kaga heli lahaa aakharana abaal iyo darajo weyn agtiisa ku heli lahaa ilahi subxaana wa tacaala kuwii dadka waxtar inaga dhigo kuwa ummadooda nacfiga iyo waxtarkii kitaabki iyo sunnadu bareen ee jiilkii nabiguna ku barbaaray sala allahu aleyh ali wasalam sidaasna dunida tawxiidka ku gaadhsiiyeen iyo diinta innagana inagu soo gaadhay dad unbaa soo xambaaray oo waxtarkaa soo gudbinaye innagana kuwii waxtarka iyo nacfiga sii gudbiya allah inaga dhigo subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk